bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu اnawowiyu raximah llahu tacaala baabu taxriimi imtinaaci اlmar'ati min firaashi zawjiha ida dacaaha walam yakun laha cudrun sharciyun baabu taxriimi imtinaaci lmar'ati naagtii ka reebtoonaanshadeeda xaaraantinimadeeda ayuu u baab yahay caddeynteeda min firaashi zawjihaa ninkeeda gogoshiisa inay ka reebtoonaato oo markuu gogashi ay ugu baahdo ay markaasi diido idaa dacaaha haddii uu u yeerto walam yakun lahaa uunana u sugnaanin cudurun sharciyin cudur sharci ah cudur sharci ah oo ka reeba haddii uu jiro waa diidi kartaa waa soon faradoo ay sooman tahay oo kale xayd oo kale inay qabto markaas intuba marka xaydkuna waa cudur sharci ah soonkii faradka ahaayoo kale waa cudur sharci ama mid qalla ah farad oo dhan noocuu rab ha ahaado waxa kaloo dhan laakiin isaga ayaa xaqeeda uu ku badan yahay xaqiisa marka yaa badnaanaya waxyaabaha noocaas oo kale ayb amase hadday og tahayba xataa in ay cudur iyo maalan intay qabto ay ka cabsanayso inuu cudurkaasi ku siyaado oo ay ku dhimato ama dhibka oo ugu bato ayay ka baqaysaa markaasoo kale waa iga joog dhihi kartaa can abi hureyrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama idaa daca arajulu ninku haddii uu u yeerto imra-tahu xaaskiisa naagtiisa ilaa firaashihi gogashiisa oo ugu yeerto fa abad ay diido an tajiia inay ibaado fa baata uu baryo qadbaana isagoo caraysan caleyha korkeeda u caraysan lacanat hal malaa-ikatu malaa-igta ayaa lacnadayso xataa tusbixa intay kasoo waaberiisato ilaa ay kasoo waaberiisato malaa-igaa lacnadaha kugu dhacda dhahayso ayb malaa-igta waa dadka ilaah agtiisa dad maamuus ku leh waay walaa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun waxa ay dhahaan ilaahay waa aqbala waana yeelaya waciid aad u daran baa marka ku jira bal riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan inuu ilaahayba u caroonayo ilaa kaana aladii fi samaa'i calayha qadbaan allah kor jiro oo wuxuu noqonayaa mid u caraysan iyada fii riwaayatin xataa tarjico intay soo noqoto oo ninkeeda ay kusoo laabato marka hadduu firaashkii ka wacdo xaajey wax uga baahdo oo yacnii eh, jimaaci wax lamida marka hadday cudur sharci jiro la-aantiis iyadoo wax sharciga u haysanin haddii ay diiddo eh, oo u caroodo malaa-igtaa lacnadaysa ilaa ay ka waabarysato baabu taxriimi sowmi lmar'ati naagta soonkeeda xaaraantinimadiisa cadayntiisiibuu u baab tadawucan ay soonto soon sunna a ah, wasawjuhaa ninkeedana xaadirun uu joogo ilaa biidnihi isaga idinkiisa ma ahane ayb naagtii marka soon sunno ah markay soomeyso waa inay ninkeeda ka fasax qaadato ayb haddiiba ninkeeda uu joogo maxaa yeele wax inuu uga baahdaa dhici karto ayb soonkii iyana ma iskeenayaan jimaac sidaa darteed marka Eh, waa inay marka u sheegto ay ka fasax qaadato tadawucan marka layidhi maxaa baxayna soonka faradka ah qofna fasax ugama qaadanayso soonka faradka ah muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa ramadaankii waxaa kaloo noqon karaa qalle lagu lahay oo kale qalle inay guddo ayb nadarka laftirkiisa iska noqdaa wuu noqdaa farad ayb can abi hureyrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala waxauu yihi laa yaxilu lilmar'ati naagta uma xalaalaha an tasuuma inay soomto wa zawjuhaa ninkeedana shaahidun uu joogo ilaa biidnihi isaga idinkiisa maahane walaa ta'dana oo idmi mayso yani ayb yani yani idmi fii beytihi gurigiisa ilaa biidnihi isaga idinkiisa maahane ayb waxaan kuu dhihi ayb ayb walaa ta-dana inayn u idmin fii beytihi gurigiisana u idmi mayso ilaa biidnihi isaga idinkiisa maahane ayb oo qofna u idmi mayso waa guriga inuu soo galo ilaa isaga idinkiisa maahane ninka ayb muttafaqun calayhi xadiidku marka waxuu tilmaamayaa soon sunno ah naagtu waxaa xalaal uma aha haddii layiri waa ka xaaraama ah laga wadaa inay soonto soonkaasna waa midka tadawuca ah midka faradkaada ilaahay xaqiisa ka weyn ninka xaqiisa kaasna ilaahay baa waajib ka dhigay oo waqti mucayana farad yeelay baabu taxriimi rafci lma'muumi ma'muumka soo kor noqoshadiisa xaaraantinimadeeda caddeynteedii ayuu u baab yahay ra-sahu madaxiisa oo kor usoo qaado baabu taxriimi rafcilma'muumi ma'muumka soo usoo korqaadistiisa xaaraantinimadeedii cadaynteediibuu u baabyaha ra-sahu madaxiisa oo kor usoo qaado mina rukuucina oo kasoo qaado rukuucda aw sujuudi ama sujuudi oo kasoo qaado qabla alimaami imaamka ka hor imaamka ka hor inuu madaxiisa kasoo qaado rukuucda ama sujuudda xaaraan inay tahay ayuu cadaynaya can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam qaal nabigu waxauu yihi amaa yakhshaa axadukum midkiin miyuusan ka cabsanaynin idaa rafaca ra-sahu madaxiisa kolkuu kor u qaado madaxiisa haddii uu kor u qaado qabla alimaami imaamka ka hor uu kor u qaado an yajcala allaahu ilaahay inuu yeelayo ra-sahu madaxiisa ra-sa ximaarin dameer madaxiisa inuu ka dhigo madaxiisa madax dameeraad in loo bedelo marka waa inay xaaraan tahay maski waa nooc cadaab iyo cuquubada ka mid a ah waa qofka in la bedelo suuradiisa oo suurad dameer loo bedelo ayb culamada qaar waxay yidhaahdeen marka xaqiiqdeedaba waa ibsaan waxaa dhici karta insaan lagu ciqaabo qaarna waxay yidhaahdeen may ee eh, macnaha loo jeedaa dameer maxaa eh, madax dameer muxuu fahmaan waxba ma fahmaan waa beliid iyo demiinnimo iyo tuse marka waxay yidhaahdeen inuu shareecadii fahmi waayo ou damiin noqdo sidiisa masaalixdiisana damiin ou ka noqdo ayb aw yajcala allaahu ama inuu yeelo suuratahu suuradiisa suurata ximaarin dameer muuqaalkiisao kale daahirkeedana wax diidaya mal in ilaahay uu ku ciqaabo qofka imaamka madaxa ka kor qaado hortiis midda kale fiqhi xumeyba tusaysaa haddaad imaamka hadii aada imaamka rukuucdii kasoo horqaado ama sujuudii madaxaaga kaga soo horqaado awal maa dhamaynaysa salaada isaga hortiisa ma dhamaynaynin marka waa kuu doqonnimo iyo damiinnimo an abi ayb muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa weriya baabu karaahati wadci lyadi cala alkhaasirati fi salaati baabu bayaani karaahati wadcilyadi gacantii dejinteediina cidda la nacay ee sharcigu uu nacay cadayntiisii ay u baab yahay cala alkhaasirati kelida korkeeda la saarto fi salaati salaada dhexdeeda oo qofka asagoo salaadii ku jira inuu keliyaha qabsado gacmahasaa keliyaha u saarto ayb can abi hurayrata radia allahu canhu qaal nuhiya waxaa la reebay can ilkhasri keliya qabsiga fi salaati salaada dhexdeeda muttafaqun calayhi nuhiya ayuu yiri waxaa la reebay cidda waagaas wax reebaysa rasuulka unbay ahayd sal l slam oo asagoo yiri nahaa rasuulullahi unbay u dhigantahay rasuulku wuxuu reebay iyadoo la dhahay oo kale ayb keliya qabsiga salaada dhexdeeda ayaa ayuu reebay marka culamada qaar waxay yidhaahdeen ahlu naarka raaxadooda waa qaar waxay dhaheen dadka mutakabiriinta kibirka badan ayaa saas u istaagay ayb qaarba macaani kaloo fara badanna waa la sheegay calaa kulli xaal marka tashabuh dad xun weyaan un laysku shabaho taasna waa la reebay lama ogola qaar waxay yidhaahdeen oo nasba uu kusoo arooray waaba yani salbi baabu karaahati الsalaati bixadrati الطacaami wa nafsuhu tatuuqu ilayhi baabu bayaani karaahati salaati salaadii nicida la nacay caddaynteedii ayuu u baab yahay bixadrati acaami cunto iyadoo ay joogto ay tahlo wa nafsuhu walxaal nafsuhu nafsadiisana tatuuqu ay u yani hamuun u qabto ilayhi ila acaami acaamka intii ka ay hamuun u qabto yani naftiisuna ay aada hungurigiisa oo la jiro oo cuntadii aada waa baahan yahay matalan cuntaa lasoo dhigay qalbigiisa cuntadaasoo jiraa iyo naftiisa markaasoo kale inaad cuntada ku bilaabato salaada dib isaga dhigato haddii waqtigeeda uusan baxaynin markaas aw amase maca mudaafacati alahbathayni labadii xumaa iyagoo ay soo riixayaan saxare kaadi iyaday ku dhegan tahay kaadi ama saxare ku dhegan tahay salaadii unan aadina haiska xaajo guta haiska saxrooda haiska kaalay wahumaa akhbateynka uu sheegayana albowl waa kaadida iyo walqaa iyo saxrada ayb marka marka uu leeyahay bixadarati dacaam iyadoo cunto ay taallo qofku yacnii inuu salaad gala ma aha laba macnaba waa ku jira oo nafsuhu tatuuqu asagaa sheegay oo hadday naftiisa aada ula jirin cuntadaas oo hamuun badan uunan u qabin intuu iska tukado waa cuntadiis waa cuni karaa markaa maxaa yeele cilada loo diidayaa waxay tahay qofkan khushuuci inay ka nuqsaamiso ama ay ka baabi'sado isagoo cuntadii qalbigiisa ay ku jirto <coughs> waxaa la diidaa marka salaada haddii ou galo isagoo sidaaso naftiisa inay cuntada la jirtaa laga yaabo salaada boobsiis khushuuc la-aan waxyaabahaasoo dhan inuu ku tukadaa dhici karto waxaa kaloo xukunkan laga soo reebaa waxaa laga soo reebaa xukunkan imaamka imaamka masjidka ee raatibka ah haddii salaada la aqimo cuntana loosoo dhigo waa baxa isaga salaadu dadka tujinaa maxaa yeele rasuulka caleyhi salaatu wasalaam salaadii ayaa la aqimay isaga oo hilib cunaayo oo midi haysto weliba hilib ku goosanayo markaas mididiiu iska dhigay salaaduu aaday hore aaday bukhaari sida uu warinayo imaamka marka waa laga soo reeba isaga can caaishata radia allaahu canha qaalat samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquulu nabigoo dhahayaan maqle laa salaata salaadi ma ahaanin bixadrati dacaamin cunto joogitaankeeda salaad ma ahaanin iyadoo cunto ay joogto haddaad naftaada aad ay ugu muhanayso walaa huwa isaga oo qofka yudaaficuhu ay riixayaan alahbathaani labadii xuxumaa rawaahu muslimun iyadoo saxaraykaadi ay hayso iska soo xaajo gubto ilaa ninkaadi ku dhegan tahay salaada si oo qalbi faaruqa ku tukanayo baabu nahyi can rafci lbasari ila asamaai fi salaati baabu bayaani nahyi iska reebistii la iska reebay cadaynteediibuu u baabyahay can rafci lbasari aragga kor qaadistiisa ila samaai samada xaggeeda loo qaado kor loo qaado fi salaati salaada dhexdeeda qofkaasoo salaada ku jira saas inuu yidhaahdo oo aragiisa oo kor u qaado can anas bni malikin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu waa maxay nebiguna saanba u badnaa jira maa baalu aqwaamin inuu yidhaahdo markuu dad wax ku arko masaajidka ka istaagayay markaasu wuxuu dhahayaa dad maxaa xaalkoodu yahay hebel iyo hebel ma dhehayno oo u ceeb qarinaya kii wax sameeyeyna waa isfahmaa kii aan samayninna waa qaadanaa wacdigaan waana sida badan oo nebigu uu samey jira mar mar inuu qof cayimo waa iska dhici jirta laakiin ma badnayn maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu muxuu yahay kuwaas oo yarfacuuna kor u qaaday absaarahum aragyadooda ila asamaa'i kor samada xaggeeda kor ugu qaaday fii salaatihim salaadooda dhexdeeda fashtadda waxaa ku darnaaday qowluhu qowlkiisa ayaa darnaaday fii dalika arrinkaa ku saabsan xataa qaala intuu ka yiri layantahunna way reebayaan waa ka harayaan oo ka harayaan can dalika kaagaas aw amase la tukdafanna waa la dafayaa oo la dafayaa absaaruhum aragyadooda la dafayaa araggaa laga qaadaya markaas indhalaan ay noqonayaan ama wax fiicanba aynan arkeynin marka salaada marka lagu jiro meesha sujuudda madaxaaga a ah dhigaysa fiiri oo taas ku dadaal rawaahu lbukhaariyu baabu karaahati liltifaati milicsigiina cidda la nacay u baabya fi salaati salaada dhexdeeda ligayri cudrin cudurdaar la-aan milicsi waxaa la yidha adoon qiblada ka jeesan indhaha inaad walac walac ka siiso oo markaa salaada ku jirto aad tiraahda dhinacyada dhan masaajidka o dhan oo hortiisiio dhan iyo geesihiisiio dhan ayuu sharxa uu aad indhaha ula raacaa salaadba ma asagaa ku jira marka ligayri cudurin buu yiri haddii cudurdaar jira nacam waa banaan tahay oo cudurdaarka muxuu noqon karaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam isagoo jihaadka ku jiro ayuu nin diray ninkii baa marka sahan ayuu u dirsaday marka buurtuu fiirinaya mar walba rasuulka u milicsanayo salaadii ku jiro ayuu dhankii ninka uu u diray ayuu iska fiirinayo milicsanayo waxaa dhici karta cadow inuu ka milicsanayo wax daruura markaasoo kale ayb si dagaal marka hore looga galo naagtii baa laga yaabaa gurigeeda keligeed inay ku tahay cunug yarna inay ka baqayso inuu dad iyo wax uga dhaco milicsiyar hadday samaysa laa ba wax dhiba malaha abuu bakar markii uu salaada tujiyey rasuulkiina uu soo galay asagoo salaada dadkii tujinahay ayaa dadkii sacabtum ayay galeen abuu markuu salaadiisa galo meelna ma milicsi jirin markay badiyeen dadkii oo sacbadooda garaacayo ayuu waxyar milicsaday nebigu arka oo soo galay gadaalgadaal u soo baxay kaasoo kale marka waa cudurdaar soo dariyey waay waxaan maxaa lagaa rabaa qofku waa isdhihi karaan laakiin salaada adan wax cudurdaara haysan allahu akbar dhinacyada la feerfeeri dad badanoo xataa kutub akriyo saasuu tukanayaad arkaysaa oo meelaha milacsanaa waxaas ma fiicna iltifaatka ilaahay hortiisaa taagantahay maxaad yaa milicsanaya oo ilaahay ka fiican can caaishata radi allahu canha qaalat sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigan su-aala can ililtifaati milicsiga fi salaati la milicsada salaada dhexdeeda faqaala waxau yihi huwa isagu ikhtilaasun weeyaan dafid yakhtalisuhu shaydaanu shaydaanku ou dafaayo min salaati alcabdi addoonka salaadiisa ou wax ka dafaayo waa dafitaan ou shaydaanku addoonka salaadiisa ou wax ka dafaayo rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey marka shaydaan yowna waxba kaa dafin wacan anasin radi allahu canhu qaala lii rasuululahi sal l slam nabigu wuxuu igu yidhi iyaaka waxaan kaaga digayaa iska ilaalinaysaa waliltifaata milicsiga fi salaati salaada dhexdeeda lagu milicsado fa ina aliltifaafa milicsiga fi salaati salaada dhexdeeda halakatun waaye waa halaag fain kaana laabudda fain kaana haddii uu yahay iltifaatku laabudda mid aan laga maarmin oo daruuri ah haddii uu noqdo fa fi tadawuci sunnada dhexdeeda ku samey laa fi lfariidati fariidadaha ku samaynin fain kaana laabudda haddii aad yani hadday tahay inaad samaynaysato salaada sunada a ku samee fariidada maya rawaahu tirmidiy waqaala xadiidu xasanu saxiixu ayuu yiri waayahay ayib waayahay ayb tirmidi qaarkeed inay xadiidun xasanu saxiix yihiin baa arkaa dabcadan boolaaq iyada waxaa weeyaan xasanun bis unbaa ku taalo ayb bacdi nusakna waxay tusayaan xasanun gariib ayay leeyihiin dacfi bayna tusee macnahaas ayb dacfi iyo inqidaac ayaana ku jira marka xadiidka salaad sunaa iyo salaad farada labadaba iltifaatka iska dhaaf haddaadan cudurdaar sharciga haysanin baabu nahyi can salaati ila alqubuuri baabu bayaani nahyi nahyigii iska reebistii caddeynteedii ay u baabihay can isalaati salaad layska reebo tukasho ila alqubuuri qubuuraha xaggooda loo tukado qubuurihii xaggooda in loo tukada iska reebidii layska reebay can abi marthadin kannaas bni lxuseyn radia allaahu canhu qaal samictu rasuul llahi sala allahu aleyh ali wasalam yaquulu nabigoo dhahayaan maqle laa tusalluu ila alqubuuri qubuuraha u tukanina xaggooda walaa tajlisuu calayha hana ku fariisanina korkooda rawaahu muslimun muslim baa wariyey qubuuraha u dukanina hana ku dul fariisanina marka qabrigii inaad u tukato ood xaggiisa u jeesato qiblo oo kaa xigo aaday u daran tahay inaad ku dhex tukatid qubuurihiina lama ogola salaadahaasna marka ma la dhahayo janaasadiiba nebiga waa ku tukada ma la dhahayo janaaso waa salaad aan rukuuci sujuud lahayn loogama qiyaas qaadan kara salaada caadiga ah salaadan kale janaazada iyada waxa wey waa duco salaad oo duca tallaaka waa salaad oo rukuuc iyo sujuud iyo waxaasoo dhan ma laysaga qiyaas qaadan kara marka walaa tajlisuu caleyha baa imaam maalik wuxuu ku fasiray saxro iyo kaadi ha ku sameynina ha fariisanina yani saxro iyo kaadi ha u fariisanina qubuuraha korkooda ayuu yiri marka taasna lama ogola fadhiga caadigana lama ogolo xataa lagu sheekaysto qabri korkiisa oo lagu fariisto maxaa yeele xadiid kalea tilmaamaya macnahaas qofka dhimbil daba asoo ku fariistay oo kale ayuu noqonayaa waayahay marka qubuuraha in masaajidda lasoo geliyana ma aha nebiguna dadka qubuuraha masaajidda soo geliya wuxuu ku tilmaamay dadka uu yani ilaahay uu nacayb badan yahay dadka inay kuwaas yihiin marka waanaan dadka salaadooda laga hadlaynin baabu taxriimi lmuruuri rawaahu muslimun xadiidka hore muslim baa wariyey baabu taxriimi lmuruuri maritaankii xaaraantinimadiisii cadayntiisii ayuu u baab yahay beyna yaday lmusalii midka tukanaya musaliga hortiisa la maro can abiljuhaym cabdilaahi bni alxaari bni simmata can abiljuhaym cabdillaahi bni alxaari bni simma ayb ibni simmat alansaariyi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama low yaclamu almaaru low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru midka maraya beyna yaday lmusallii mid tukanaya hortiisa kan hor maraya hadduu ogaan lahaa maadaa maxaybaa caleyhi korkiisa ahaaday lakaana an yaqifa inlakaana an yaqifa yani lakaana wuquufu arbaciina antan iyo mudaariceeda masderka dhalaan lakaana an yaqifa arbaciina lakaana wuquufu arbaciina afartan taagnaanshadeeda ayaa wuxuu ahaan lahaa khayran lahu isaga mid u khayr badan afartan inuu taagnaado min an yamura inuu maro beyna yaday hortiisa qaala raawi waxau yihi laa adrii ma ogi qaala inuu yihi arbaciina yowman ow arbaciina shahran ow arbaciina sanatan afartan sano miya afartan bil miya afartan maalmood miya <coughs> afartan maalmoodba kasoo qaad ugu yar afartan maalmood inaa meel taagnaata kaaga khayr badan nin tukana inaa hormarto dadkuna markaas maxay u hormaraayan qofka tukanaya mataqaana deg inay degdegaan shaaricuna nabiguna wuxuu le inay afartan taagnaadaan uga kheyr badnaa lahayd intay mari lahaayeen qof tukanaa hortiisa marka waa inaad meelo kale raadsato haddii kale iska sug markuu salaada dhamaysto wax yarayba qaadanayaan mar hortiisa laakiin digdig digdig lagu hor ordaayo ma fiicna weliba dadkaa weliba dhalinyaradaa ugu badan baa banaan meelay u ordaayeen ma taqaanid waxba lamaba ahanba qof tukanaa layska hormaraayo waxay la tahay malaha qofka tukanana inuu sutro samaysto si uu iskaga celiyo qofka maraayo oo isaga laftigiisa munkarka uga celiyo qofkan ayb baabu taxriimi lmuruuri maritaankii maritaankii xaaraantinimadiisii cadayntiisiibuu u baabya bayna yadii lmusalli qof tukanay hortiisa la maro can abi an cabdillahi bni alxaaris bni simati alansaariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l salam low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru midka maraya bayna yaday lmusallii qofka tukanaya hortiisa maadaa maxaybaa calayhi korkiisa ahaaday ama waxa calayhi korkiisa ahaanaya hadduu ogaan lahaa lakaana an yaqifa inuu taagnaado waxay ahaan lahayd arbaciina afartan inuu taagnaado khayran lahu mid u kheyr badan isaga min an yamura inuu maro beyna yadayhi qof tukanaya hortiisa inuu maro qaala raawi laa adrii ma ogi qaala arbaciina yowman miyuu yiri ow arbaciina shahran ow arbaciina sanatan mutafaqun caleyhi baabu karaahati shuruuci lmamuumi ma'muumka gudagalkiisa cidda la nacay cadaynteediibuu u baab yahay fii naafilatin salaad sunna ah inuu gudagalo bacda shuruuci lmuadini muadinkii markuu gudagalo ka bacdi fii iqaamati salaati salaada aqimideeda sawaaun waxaa isku mid a kaanat inaafilatu sunnada ahaataya sunatan sunnata tilka salaati salaadaa sunnadeeda ahaataya ow geyraha ama keyrkeed ahaataya baabkan imaamu nawowi wuxuu u baabaysanayaa qofkii ma'muumka ahaa isagoo aan imaam ahayn inuu salaad sunno a galo markuu imaamka aqimo ka bacdi imaamkiibaaba iqaamadii afka ku haya allahu akbar allahu akbar ayuu leeyahay adigana sunno ayaad gelaysaa maya karaaha ayb can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa salaata salaadi ma ahaanin ila almaktuubata maahni midda faradka rawaahu muslim tan faradkae loo aqimay riwaaya waxaa leedahay ila alatii uqiimat midda loo aqimay unbaa la tug ayaa jirta dhis salaad kale ma ahaanin ayb marka salaadii ha bilaabinaa lagu yiri haddaa ku jirta ka hor adoo ku guda jiro ayuu aqimay muadinkii culimada laba qowlay ka leeyihiin boobsi ka bax yani salaada waxaan ujeedaa boobsi iska dhamay salaadaas kadib kusoo xiro qowl kalena wuxuu leeya may waa la goynaa salaada haddii aada salaadii soo gashay iyadoo imaamkii eh, inta adoo ku jira lagugu aqimay waa goy kartaa intaa iskaga baxdo salaada faradkaa gelaysaa haddaad doontana waa dhamaystiri kartaa waa boobsiin kartaa laakiin waxaa la diidaya waxay tahay inaad bilowdo horta iyada lama ogola karaaho inaad bilowdaba salaad karaaho iyadoo la aqima markii la aqima kadib salaada iyadoo lagu jira haddaad timaadana salaada faradkaa gal sunnaha geli xanafiyada waxay sameeyaan salaada subax labada ragcee ka horeyso salaada subax waxaad arkaysaa nin walba markuu yimaado iyadoo salaada lagu jiro ayuu sunno ku mashquulsan yahay masaajidkii oo gadaal waxaa arkay buuxo oo dadka halhal u tukanayo qeybtii horena salaadii lagu tukanayo qiraa'ada imaamka ay yeerayso ma saxsana sidaas bal waxaa wanaagsan inaa intaa salaada faradka gasho markaa dhammayso laba ragca gadaal ka tuko waa ka samey kartaa xadiis abu daawuud ku sugan baa tusaaysaas ayb idaa uqiimat isalaatu salaadii haddii la aqimo falaa salaata salaadi maahan ila almaktubata tii faradka ahayd un ma rawaahu muslim baabu karaahati takhsiisi yowmi aljumcati maalinta jumcada ku gaaryeelisteeda bisiyaamin lagu gaaryeelo soon ow amase leylatihi leylati ljumcati habeenka jumcada bisalaatin salaad in lagu khasiso oo jumcada la tukada salaatuleyl oo maalmaha kale habeenada kalena aan la tukanin maalmaha kale aan la soomin oo jumcada soon lagu gaaryeelo can abi hureyrata radi allahu canhu can inabiyi sal allahu aleyh ali wasalama qaal laa takhusuuha gaaryeelinina leylat aljumcati habeenka jumcada biqiyaamin ha ku gaaryeelinina qiyaam min beyni layaali habeenada dhexdooda walaa takhusuu ha gaaryeelinina yowma aljumcati maalinta jumcada bisiyaamin soon min beyni alayaam maalmaha dhexdooda ilaa an yakuuna inuu ahaanayo maahna fii sawmin soon yasuumuhu axadukum midkiin ou soomaayey ayb soon caado aho uu soo watay rawaahu muslimuun marka waxaa la diidayaa cibaado gaar ah jimcada in lagu khasiso haday noqon lahayd soon haday noqon lahayd salaad yani cibaadaadka gaarka ay u leedahay laakiin jumcada oo in nebiga aada loogu salliyoo kale habeenka jumcada soo gelaysa iyo maalinka jumcada iyo midaas waa sun nusuusa kusoo aragtay laakiin midda la diidaya waxay tahay soon iyo salaad iyo waxyaabahaasoo kale in lagu gaaryeela iyo ictikaaf iyo wax lamida lagu gaaryeela dad marka waxaa jira habeenkaas waa ictikaafeynaa dhahaayo oo habeenkaas yani masaajid isuu tagayo cibaado iyagoo marka ula qasdaayo macnahaas maya wacanhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigoo dhahayaan maqle laa yasuumanna axadukum midkiin yownan soomin yowma aljumcati maalinta jumcada ilaa yowman qablahu maalin ka horeeya inuu soomayo maahin aw bacdahu ama maalin ka dambeysa muttafaqun calayhi jimcada ha soominina ayuu yiri nabiga sal l slam midkiin aanu maalinta jimcada soomin ilaa maalin ka hor inuu soomayo qamiis iyo jimco oo isku daraayo maahan aw yowman aw bacdahu ama maalin ka dambeysa inuu ku daraayo maahan maalinta ka dambeysa jimcada maxaa ah sabtiga jimcahii sabtiga marka isku daray meeshaa marka waxaa kasoo baxaysa sabtiga inuu bannaan yahay soon sunno ah in la soomo maalinta sabtiga inay banaan tahay haddii jimcada lagu darayo oo axaadiista tilmaamaysa sabtiga yaan la soomin dhahayaanna ilaa wixii laidinku farad yeela maahan waxaa lagu xambaarayaa in sabtiga keligiis qofka uu soon la doonto maaha ayb sabtiga keligii inuu soon la doonto maaha xadiidkaasna waaba laysku haystaa isaga laftirkiisa hadal badanna ibnu xajar kitaabkiisa tabyiin lcajabka ayuu ku sheegaya isaga wuxuu dooranayaa in la soomo ayay ku sabtiga ayay ku imaaneysaa in la khilaafo ahlukitaabka kitaabka calaa kullin marka ifraadkaa la diiday siday culummadu u badan yihiin ama culamaa u salaf laga haayo iyo culimmadii ka dambeysay muxaqiqiinta ayb weligeedna lama haayo carafo ama caashuuro oo sabti kusoo toostay muslimiinta inay ka tageen ayb marka dad shuduudka iska jecelaa jiro oo waxaas marka waxaynan ummadda wax qariib ku alle ah la imaado hala idin barto ma wanaagsana qofka taas uma fiicno ayb masaa shaadka la aruursado oo haddana wale iyo bara laga sii ratibaa kasiiba daran oo sunno iyo bidco laga ratibo wa can moxamed ibni cabaadin qaala sa-altu jaabiran jaabir ayaa weydiiyey radia allahu canhu anaha nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nabigu ma reebay can soomi yowmi ljumcati maalinta jumcada soonkeeda qaala nacam buu yihi muttafaqun calayhi wacan umi lmuminiina juwayriyata binti alxaari radia allaahu canha juwayriya bint alxaari almusaliqiya reer bani lmusaliqay ahayd ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga dakhala calayha korkeedu soo galay yowma aljumcati maalintii jumcada wahiya saa'imatun iyadoo sooman faqaala waxa uu yihi asumti amsi shalay ma soontay jumcaa la jooga shaladeeda waa maxa qamiisti shalay ma soontay oo qamiis ah qaalat laabay tiri maya qaala waxa uu yidhi turiidiina ma rabtaa an tasuumii inaad soonto qadan berrito berri oo sabtiya inaad soontana ma rabtaa ayuu yidhi qaalat laabay tiri maya ma rabo qaala fa afdirii haddaba iska furu soonka maxaa yeele haddii sabtina aynan soomeynin qamiisna aynanba soo soomin soonkii marka yuu ku keli noqonaa jimcaha waana tala reebay marka mas'alo kalaa laga qaadanaa meeshaan oo muhiim ah masaladaas waxay tahay qofka soonka qofka soon sunno ah haddii uu galo soon sunno ah ayuu galay maalan waa iska furay uma dhammaystirin qallamaa laga rabaa maya maalikiyada iyaga waxay dhahayaan shayga sunnada ah haddii la gudagalo oo qofka uu bilaababa waajib inuu dhameeya waajibu isku bedelaa soonka marka hore ikhtiyaara ah leeda sunnan kuu yahay maalan soon sunno ah waay waa bilowday waa soontay meerdhex markaa maraysa iska furtay md markaad gashay soonkaas ood gudagasho kugu waajibay haddaa iska furta marka waa soo qaleyna bay leeyiin ila nin waajibka tago kala noqona marka anaa diida nabiga soo qaley ma dhihin juweyriyaha soomaali waana ka furay soonkii rawaahu lbukhaariyu ayb baabu taxriimi lwisaali xiriirintii xaaraantinimadeedii cadeynteediibuu u baab yahay fi sawmi la xiriiriyo wahuwa wisaalkuna an yasuuma inuu soomo yowmeyni ow agtara laba maalin iyo ka badan walaa yaakulu ma cunaayo walaa yashrabu waxna macabaayo baynahumaa dhexdooda inuu isku bixiyo laba saddex afar maalmood inuu isku bixiyo oo dhexdeeda uusan waxba cunayni can abi hurayrata wacaaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu nahaa wuxuu reebay can alwisaali isku xiriirinta soonka la laysku xiriiriya mutafaqun calayhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala nahaa rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu reebay can ilwisaali xiriirintii qaaluu waxay yidhaahdeen innaka tuwaasilu adiga waad isku xiriirinaysaa qaala waxau yidhi innii anigu lastu midlakum idinkoo kale ma ahi nabigay gaar u tahay marka innii anigu udcamu waa la iquudiyaa wa usqaa waa lay waraabiyaa muttafaqun caleyh wahada lafdu lbukhaariyi haddii la waraabiyo waxna la siiyo oo la quudiyo isagaasoo manbahe qof la quudiye la waraabiye ma soomana sooma macno kala odcamu usqaada waxaa laga wadaa yani aniga markaan ilaahay la dikriga iyo munaajaadka rabbi aan ku jiro quwo iyo awood waxaa laysiiyaa qof wax cunay waxabayoo kale idinkoo kale ma ahin oo waxaan macaansanayaa daacada ilaahay iyo munaajaadka ilaahay ayaan aada u macaansanayaa sidii qof wax cunay waxabo kale noqona marka idinku saas matihiin oo nafteedu markaa cuntaba maan soo aadaysa e maaha nbig jannada inta cunto looga keeno ou cunaayo hadduu cunto cuno macnihii soonka waaba dhumaadee bacd alculamaa baa jannada cunto looga keena ay ku fasireen laakiin macnahaas oran sheegnay ayaa xoog badan ibnu xajar iyo ibnulqayim iyo ay ku fasireen wahada muttafaqun calayhi wahada lafdu lbukhaariy baabu taxriimi iljuluusi calaa qabrin baabu bayaani taxriimi iljuluusi fadhigii xaaraantinimadiisii cadayntiisiiba u baab calaa qabrin qabri korkiisa la fariisto qabriga lagu dul fariisto <coughs> can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam la an yajlisa inuu fariisto axadukum midkiin calaa jamratin dhimbil korkeeda oo ku fariisto fatuxriqa ay gubto thiyaabahu dharkiisa fatakhlusha ay u gudubto ilaa jildihi maqaarkiisa ay u gudubto dhimbisha yaa khayrun lahu isaga u khayr badan min an yajlisa inuu fariisto calaa qabrin qabri korkiisa u fariisto intuu qabri ku dul fariisan lahaa waxa uga roon dhimbil daba isagoo ku fariisto oo dharka intay ka gudto jirkiisa maqaarkiisa usii gudubto rawaahu muslimun waa inay xaaraan tahay marka waxaa kaloo laga qaadanaya fadhigaani inuusan ahayn fadhi oo saxroosho iyo kaadi waxaa inuunan ahayn ee fadhi caadi xataa in baabu nahyi iska ree marka qofka muminka wuxuu leeyahay karaamo ha noolaada ha dhinto maamuus buu leeyahay marka beytkii qofka muslimkaa gurigiisii marka inaad isaga ku dul fariisato isagona kaa hooseeya lama rabo baabu nahyi iska reebidii cadaynteediibuu u baabya can tajsiisi ilqabri qabriga la nuuradeeyo la shamiinteeyo walbinaai i caleyhi iyo korkiisa in la dhiso qabriga in la dhiso qabri in la dhiso oo la nuuradeeyo nahyi kusoo aroora cadayntiisiga u can jaabirin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu reebay an yujasasa alqabru qabriga in la nuuradeeyo ama la shamiinteeyo wa an yuqcada in la fariisto caleyhi korkiisa lagu fariisto wa an yubnaa in la dhiso caleyhi qabrigii rawaahu muslimu muslim baa wariyey xadiidkan marka muxuu ka hadlaa qabriga inaan la dhisin sababta maxay tahay imaamu shaafici wuxuu yihi qabrigu waxaa weye in lagu xasuusto waxaa la rabaa horta aakhiro sida nebigu ou tilmaamay kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuha fa inaha tudakirukum alaakhira qabriguna waa beytulbilaa baabi'itaanka ayuu guri u yahay qofkii yimaada marka waxaa la rabaa inuu ku waana qaato war ninkii hebel ahay oo taqaaneen ood saaxiibka ahaydeen ama qofkii ku dhalay meeshaanu ku jiraa ciidan kuuskuusanuu ka hooseeya aakhiruu ku xusuusan laakiin haddii inta la muunadeeyo oo aada loo qurxiyo mutaneel la saaro nal lagu xiro oo yani maaha wax aakhira lagu xusuusto ma noqonayo wax faanfaan iyo ziino iyo meeshaa ka soo baxaysa ayb imaamu shaafici marka wuxuu ku cileeyey marka qabriga in la dhisaa waa reebay liannahu beytulbilaad taasna marka in aakhirada xusuusteedana waxaa keenaya marka kan ayb masaajid haddii laga sameeyo kasii daran ama qubad inta loo sameeyo oo ilaahay xaqiisii towxiidkii baaba ku dhumayo meeshaas oo lagu bixiyo ayb dadkii musaliinta tukanayana salaadoodii dhib iyo shiddaa loo keenay ayb oo meydkiina fidnay u tahay dadka ka dambeena fidnay u tahay sida imaamu shaafici uu yiri alimaam abu isxaaq shiiraasina muhadabka uga soo naqliyay aslu cibaadati alawthaanna ama mabdau cibaadati alawthaan asnaam alcaabuda waxay ka bilaabatay dadka saalixiinta guluwi lagu sameeyo iska jir marka rawaahu muslimun muslim baa wariyey baabu taqliidi taxriimi ibaaqi lcabdi min sayidihi adkeynta la adkeeyey xaaraantinim baabu taqliidi taxriimi ibaaqi lcabdi addoonka dhuumashadiisa ama fakashadiisa xaaraantinimadeeda adkeynteeda cadeynteediibuu u baabihe min sayidii oo ka dhuunto sayidkiisa u ka dhuunto adoonka inuu sayidkiisa ka dhuunto can jariir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam ayumaa cabdin addoonkii oo abaqa dhuunto sayidkiisa ka dhuunta faqad bari ad minhu way ka beri noqotay xaggiisa addimatu magangelyadii waa ka beri noqotay dimadii iyo amaanadii iyo mas-uuliyaddii iyo cahdigii iyo alle ayaa ka beri noqday rawaahu muslimun canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam idaa abaqa alcabdu addoonku haddii uu dhuunto lam tuqbal lahu salaatun salaad looma aqbalaba intuu maqan yahay salaad looma aqbala rawaahu muslimuun wa fii riwaayatin faqad kafara waa kufriyeeda oo nicmadii sayidkiisuu ku kufriyey ee diintuu ka baxay kufri mukhrij canilmilla ma laga wada karo waayahay baabu taxriimi shafaacati fi lxuduudi baabu taxriimi shafaacati shafaacadii xaaraantinimadeeda cadeynteedii u baabay fi lxuduudi layskaga shafeeco ninbaa xuduud ku dhacay xad min xuduudillahi ayaa ku waajibay maalan waa zinaystay markhaatiyaalkii ay yimaadeen waa lagu soo oogay zinadii xaakimkii baa loo keenay markii la xukumay ama waxbau xaday xaakimkii baa loo keenay gacanta in laga gooyaa la xukumay ninka inta xaakimka u taga dhahaayo ninkan iska dhaaf waa nin iska saasa oo saas waa nin faraha ka qaad kan yeel oo ka shaqaynaya xadkaas in la baajiyo oo shafaaco iyo ergeyn u sameynaya xuduudka ergeynayo xaaraantinimada arrintaa caddaynteedii buu baabiya qaala allahu tacaala alla waxau yihi azaaniyatu iyo wazaanii fajliduu jaadla kulla waaxidin mid kastoo minhumaa iyaga ka mid a ah, mi-ata jaldatin boqol karbaash walaa takhudkum yaynan idin qabanin bihimaa iyaga rafatun wax naxariis yaynan idin qabanin walaa taahudkum yaana idin qabanin bihimaa iyaga sababkooda ama shanigooda rafatun naxariis fii diinillah ilaahi diinkiisa dhexdiisa in kuntum haddii aatihin tu'minuuna billahi alla inaad rumaynaysaan iyo alyowmi alaakhir ayb marka waxba naxariisayaana idiin qabani naxariis fiican maaha midaasoo kale nacam isaga xataa looma naxariisanin qofkan marka laxado qofka waa loo naxariista oo dembiga aakhiro loo qaban maayo isagii waxaa laga yaaba mujtamacii danbay u tahay oo mujtamacaasi waa ku kala badbaadaa isagii danay u tahay mar dambe waxaasoo kale u noqon maayo waxyaaba fara badan masaarix badan baa xuduudda ku jirta laakiin haddii la yiraha tuugyaa gacanta laga jarin dadka hal xado marka markaa halkaa nila tuugga a u doodo adiga boqolaal iyo kumanaan iyo malaayiin qof dhibkooda ayaa ka shaqeynaysaa qolooyinkan marka xuquuqul insaanaan u doodayna dhahay qofka gacanta mujrimka unbay u doodaan bis waxay kuleeyihin dadkii mdadka dhan gacantamaa laga goyna oo dadka dhan maxaa tuuga ka wada dhigay kulligood midda kale qofkan inuu dad kala dhibo ma fiican tahay ninbaa shuftow noqonaya jidkuu galaa daduu dilaya yaala dilinaa laleehay e kuwii ou dilay iyaga xuquuq male m daa'iman marka qaanuunkan balaayo oo xuquuqul insaanka lagu sheego mujrimka unba u dooda wacan caaishata radia allaahu canha ana qurayshan quraysh ahamahum waxaa murjiyey shanu lmar'ati naagtii shanigeeda almaqsuumiyati ahayd reer maqsuum bani maqsuum ka dhalatay allatii naagta oo saraqad wax xaday naag reer beri maqsuum ka dhalatay oo qolo magac laha ahayda wax xaday shanigooda ayaa murjiyey faqaaluu waxay yidhaahdeen man yukalimu fiiha yaa kala hadlaya iyada shanigeeda yaa rasuulallahi nabiga yaa kala hadlaya sala allahu caleyh waali wasalam faqaaluu waxay yidhaahdeen waman yajtari-u yaa ku dhiiran kara caleyhi nabiga korkiisa ilaa usaamatu bnu zayd maahane nabiga yaa u tegi karo ku dhiiran kara usaama maahane xibu rasuulilaahi sal l slam kii nabiga oo jeclo ahaa usaamiyu <coughs> nabigaa jeclaa fakallamahu usaamat usaama waa la hadlay marka nabiga arrinkiibau kala hadlay faqaala rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi atashfacu miyaad ka shafeecaysaa fii xaddin xad min xuduudillahi tacaala ilaahay xuduuddiisa ka mida ah. usaama maanta ma waxaad keentay yii inaad ka shafeecdo cuquubo ilaahay cuquubaadkiisa ka mida ah, oo uu farad yeelay uma qaama nabiga waa kacay fakhtadaba waa qudbo dalbaday oo waa qudbo akhriyay macnaha uma qaala waxa uu yidhi inamaa ahlaka waxaa halaaga aladiina qablakum kuwii idinka horreeyey annahum iyagu kaanuu waxay ahayn idaa saraqa fiihim dhexdooda haddii uu xado ashariifu midka sharafta loo qabaa waaweyn iyo ka dhashay haddii uu xado tarakuuhu waa iska dhaafi jireen waidaa saraqa fiihim haddii uu dhexdooda wax ku xado adaciifu midka tabarta daran oon la aqoonin oo qabiilka yar ka dhashay aqaamuu calayhi lxadda xadkii bay ku oogayeen miskiin ayaa miska la kora leh waayashay soomaalida ka dhahda miskiina miska la fara dadka kale iska kakicinayo laakiin miskiinka isaga awoodaas maadaama uuna lahayn waa laiska xadaa oo gacantaa laga jaraya laakiin dadka qabaa-ilka iyo laho magacyada leh hadday waxdaan iyagu kama jaraynin dadkii hore waxaasi ku halaagsameen marka ayb waidaa saraqa fiihim daciifu daciifkii haddii uu dhexdooda wax ku xado aqaamuu caleyhi lxadda xadkii bay ku oogayeen korkiisa weymullaahi dhaar alle e dhaar allaan ku dhaaranayaa low ana faatimata faatima binta muxamadin ina muxamed saraqad ay xaddo ay xadi lahayd laqadactu yadaha gacanteedaan goyn lahaa muttafaqun calayhi aniga gabadheyda faatima hadday xadi lahayd gacanteedaan goyn lahaa waa xaday hadda ma aana awooge hadii hadii waxay ku tusay marka nebigu inuusan xuduudda iyo tan alle iyo inuusan cidna uga hebaysa jirin ayb muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin fatalawana wajhu rasuulilahi sal slam nebiga wejigiisiibaa midaboobay faqaala waxau yihi atashfacu fii xaddin min xuduudillaahi xad xuduud alla ka mida miyaad ka shafeecaysaa qaala usaamatu usaama waxau yihi istakfir lii yaa rasuul allah rasuulka ilaahi io dembi dhaaf dalab qaala uma amara wuxuu amray bitilka almar'ati haweeneydaas faqudicad yaduhaa gacanteedii baa la jaray oo gacantii baa markaa kow laga siiyey naagteed wabilahi towfiiq wsal allah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala ali saxbi